alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala alihi wasaxbihi waman ihtada bihudaahu wabacd qala almualifu xafidahu llahu aqsaamu alxadiidi alxasan waxaa inoogu dambeeyey hadalku mualifku raximah llah xafidahu llah eh, ku fasiray shuruudda waxa weeyaan loo shardiya xadiiska saxiixa ah qaar ka mid a sida cadaaladda iyo dabdiga iyo waxa la midka ah waxa uu yihi markii uu sheegay kadib inuu xadiiska xasanka eh, saxiixa ahi in xadiiska saxiixa ahi uu qeybsamo saxiixun ligayrihi iyo saxiixun lidaatihi ayuu wuxuu yihi aqsaamu lxadiisi alxasan xadiiska xasankaa qeybihiisa xadiiska xasankaa waxaa loo qeybiyaa laba qeybood waxaa loo qaybiyaa xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi xasanun lidaatihi waxa weeyaan waa mid iskii xasanu ah sidaynu usoo nidhi saxiixun lidaatihi macnaheedu waxa weeye inuu xasan lagu xukumo uma baahna in in ariiqi dariiqa ama sanadka uu ku yimi wax ka badan loo eego xasanu ligayrihi ama saxiixu ligayrina waxa weeye waa xadiis wuxuu saxiix ku noqday ama xasan ku noqday bimajii bimajii min ariiqin aakhar ariiq kale ama sanad kale oo sanadkii hore xoojiya imaatinka ama uu yimi ama loo helay wuxu uhi sheekhu qismiga koobaad wa xasanu lidaatihi wa huwa xasanu lidaatihigu maa xadiis weeye oo itasala uu xidhiidhay sanaduhu sanadkiisu ah, sanad imika waynu garanaynaa wa nooga jeedna soo ma hay ma tasala sanaduhu waa kii sanadkiisu u xidhiidhay oo muxuu ku xidhiidhay bina binaqli cadlin inuu soo naqliyo raawi cadligii raawigaa cadligoo khafiifi dabdi qaliilan in yar xifdigiisu dhiman yihi in yar xifdigiisu uu khafiif yahay ama dhiman yahay yaa yaa halkaa ku baxay raawigii cadligaaye dabdigiisu taamkaha khafiifu dabdi qaliilan dabdigiisu waxoogaabuu waxoogaabuu dhiman yahay halkani waxay ka mid tahay mawaadicda ijtihaadku galo maxaan uga jeeda caalim baa laga yaabaa culimada kamida inuu raawi ruwaadda kamida u arko in xifdigiisu uu taam yahay caalim kalaa laga yaaba inuu arko oo culimadii xadiiska ka mid a ahlulkhibrati wadiraayati ah inuu ninkaasi xifdigiisu aanu taam ahayn soo ma ya inuu xifdigiisu aanu ahayn maxay taam aanu ahayn wuxuu yihi wahuwa mtasala sanadu waa kii sanadkiisuu xidhiidhay binaqli cadlin ay biriwaayati cadlin inuu nin caadili wariyo raawi caadili biriwaayati raawin cadlin khafiifi dabdi dabdigiisu khafiifye qaliilan in yar min gayri shuduudin iyadoon wax shaadnimo ay jirin shaadnimada maxaynu ku khulaasaynay waxaynu ku khuleysaynay iyadoo jirin wahmi ama khata ka dhacay xaafid qof daabida ama xaafida uu khilaafay dad kale soo maha oo isaga lamidka walaa cilatin iyo cilo la-aanteed toona ciladuna waa waa shay qadxiye xadiiska oo maxay ah oo sida badan maxay ah khafiya halkaa haddaad sidaa u yaro dhuuxdo haddaad hadalkaa dhuuxdo waxaa kaaga soo baxaya xadiisu xasan lidaati waa xadiiskii saxiixa ahaa shuruudda oo dhan waa iskaga mid ilaa taamu dabdi unbaa maxay noqotay khafiifu dabdi soo ma warkaas waa adi kaa waxaa la dhahaa xasanun xadiis xasano ah lidaati iski xasano ah waay iskiibuu xasan u yahay xasanun ligayri waa maxay wujuudka la helay sanadkiisan sanad aan ahayn ariiqiisan ariiq aan ahayn darteed buu xasan ku noqday maxaynu soo nidhi saxiixun ligayri markaan fasirayna saxiixun likayri waxa weeye oo qof aan iskii saxiixu ahayn amilada lagu soo dhaweeye waxaa ka mid a qof dee caafimaad qaba oo isagu isagoo aan caafimaadkiisu taam yahay ama taamka u dhow yahay wax ceeba iyo wax cilaa iyo wax xanuunoo ka muuqda aanu jirin kaas waxaa loo dhahaya saxiixun lidaati laakiin qofka caafimaadkiisii intiisii badnayd haysta in yari oo xanuuna ah laakiin uu hayo xanuunkaasi dawooyin u qaata dawooyin buu u qaataa xanuunkaas hada waa saxiixun esh liayrihi ma aragta hada waa saxiixun ligayrihi marka macnaheed waa sidaas shay kale ku kabma xasan ligayrihi haddaan sika si fudud kugu sheega waxa weeye xadiis sanadkiisa ama ariiqa uu ku yimi dacfi baa ku sugan dacfi maxaa ku sugan cillo iyo dacfiba ku sugan albaabka inaga xidha cillo iyo dacfiba ku sugan ayib laakiin waxaa la helay cilladii iyo dacfigii cid kale waxaa la helay dariiq kale oo ay ku kabmayso cillada markii horeba ku sugnaydna waa cillo kabmi karta hadalkaa furiso xadiiska xasanun yahay waa xadiis asal ahaan dariiqiisa dacfi baa ku sugan laakiin dacfigaa iyo ceebtaa ku sugani waa dacfi kabmi kara waa cilad kabmi karta maxaa cilalkuna waxay u qaybsamaan axaadiista galaa wax kabma iyo waxaan kabmin iyo waxaan kabmin ayay u qaybsami doonaa marka xadiiskan xasanka dariiqiisa asal ahaan waxaa ku sugan dacfi in tamar darro oo laakiin kabmi kartaa ku sugan macalimiinteedu waxay kusoo dhaweyn jireen wuxuu la mid yahay ama lagu lagu soo dhaweeyaa fi marka fahamka loo soo dhaweynayo waa qof xanuunsanaya oo xanuunkiisu la daweyn karo uu suuli karo iyo qof xanuunsanaya oo xanuunka hayayo xanuun musmino oo aan laga dawoobin isku midda labadaas ya ha xadiiska xasanu likeyrga marka waa waa qof xanuunsanaya oo xanuunkii waa waa xanuun in laga helo shayga xanuunkaasina xanuun laga bogsan kara ama kabmi karo wey waxay ku miaalin jireen macalimiinteeda qaarkood qof baa jabay uu jaban yahay qofkani ma weysaysan karo gacan buu ka jabay laakiin hadha marka loo baahdo in loo in u weysaysto de waa in cidi u weysaysto ama uu sabab adeegsado uu weysadii ku sameeyo laakiin ciladani way suuli kartaa hadda wuu kabmi karaa sooma wuu kabmi karaa miyuu ninkaasi la mid noqonayaa qofka xanuun musmin hayo ah aan suulaynin ah, oo mar kasta u baahan kabiid xasanu liayri wahuwa maa bihi waa xadiisku ku sugan yahay maa bihi ay ladii bihi waa kuu ku sugan yahay dacfun dacfi oo qadinjabara kabmay muxuu ku kabmay bimutaabicin buu ku kabmay mutaabic cid warkii ku raacday aw shaahidin ama uga markhaati kacday min gayri shuduudin iyadoon shaadnimo laga helin isna iyo walaa cilatin midna laga helin muxuu kugu uri sheekhu waa xadiis dacfi baa ku sugan sanadkiisa laakiin dacfigaasi wuxuu ku kabmay laba midkood ama mutaabaco ama shaahid waa laba isilaax oo muxadisiini leeyihiin mutaabaco iyo shaahid mutaabacadi waxa wey qofka in warkii uu sheekha ka wariyey cid ardaydii sheekha ka midi ku raacdo mutaabaca la yidhaha shaahidkuna waxa weeye in loo helo wax u markhaati kaca in loo helo marka dacfigaasi shaahidii mutaabaca waynu iman doonaa warkoodae eh? xadiiska dacfiga ku sugani uu ku kabmi karo mutaabaco ama shaahid marag iyo markhaati uu ku kabmi karo xadiidkaasi waxaa la idhaha xasanun ligayrihi ligayrihi macnaheed waxa weeyaan in inuu wuxuu ku kabma helay darteed bu xasan u noqday ma aragtaa intaas ma dhanta waay alxadiiu lmarduud buu sheekhu i xadiiskii maqbuulkaa markuu qaybihiisi ka baxay ee uu noo sheegay xadiiska maqbuulkaay inuu uqaybsamo saxiix iyo xasan saxiix iyo xasan buu u qaybsamay saxiixiina laba usii qaybsamay saxiixun lidaati iyo saxiixun ligayri xasankiina laba u qaybsamay xasanun lidaati iyo xasanun ligayri ayuu wuxuu inoo sheegayaa xadiiska maqbuulkaa wixii kasoo horjeeda oo marduuda ayuu inooga warramaya marduud ila waa inaga xadiisku marka loo eego xagga in la aqbalayo inaan la aqbalayn in la xujaysanayo inaan la xujaysanayn inuu sugan yahay inaanu sugnayn labau qaybsamaa maqbuul iyo iyo marduud almarduudu kaala alxadiiu xadiiskii almarduudu la radiyey yarjicu wuxuu u noqonayaa yarjicu wuxuu isugu ururayaa sababu raddihi sababta lagu radiyey waxay isugu ururaysaa ilaa axadi amrayni labada laba arrin midkood hadalkan fahan oo dhuux xadiiska marduudkaah laba sababood midkood uunbaa sababta loo radiyey isugu ururaysa macnaheed waa maay warka soo koobo xadiiskii marduudka la radiyey ee la aqbali waayey ya ee aan saxiixa haabitka ahayn sababu sababuradigiisu laba midkood weeye macnaheed waa maxay laba midkood weeye labadaa mid kastoo la helaba waa loo radinaya xadiiska inay inay kulmaan shardi maaha armisfan hadday kulmaan dee kama sii daran hadday labadiiba israacaan dee waa ka sii daran laakiin in xadiiska la radiyo midkood in laga helo labada sababood midkood baa ku filan waadix hmm. alxadiisu lmarduudu xadiiskii marduudkaa yarjicu waa u noqdaa sababu radihi sababta loo celinaya waxay u noqotaa ilaa axadi amrayni laba arrin midkood bay u noqotaa ama labada labada iswatana waa u noqon kartaa ha oo labada iswata hadday unoqoto way kasii darantay xadiiska cilad quri ku suganti xadiiska laba cillo kusuganti mayna kala darnayn ah, soomaalidu waxay sheegaan inbaa meyd la cararay baa meyd dabeedna wuu ka dhacay ya maru ka dhacay intu dib u eegay war hebel hadduu sii go ya hadduu sii go-ay alwalu ka hore asaqdu fi sanad wey waa asaqdu fi sanad in in sanadka cidi ka dhacdo oo sanadka waxaynu shardinayna inuu noqdo maxay mutasil soo maha sanadkii mutasilkaa xidhiirsanaa in sakdi ku yimaado oo aanu xidhiirsanayn wlmuraadu bihi waxaa looga jeedaa inqiaacu silsilati lisnaadi waa in silsiladii isnaadku ay kala go'do maxay ku goaysaa ku kala go-aysaa bisuquudi raawin raawi baa meesha ka maqan aw akara ama wax ka badan baa ka maqan camdan buu u dhacay raawigaasi ukasiduu u kasay kasitaan ka yimi min bacdi ruwaati ruwaadda qaarkood ayaa u kasay inay raawigaa isqaadiyaan aw an ayri aw can kayri qamdi aw can kayri camdin ama ukasid la-aan buu raawigaasi meesha uga baxay ama wax ka badani sawaan kaana saqdu saqdigaasi ahaaya min awali sanadii sanadka bilowgiisa ahaaya aw min aakhirihi ama aakhirkiisa ahaaya aw min anaa'ihi ama bartankiisa ahaaya sawaan kaana ahaaya suquudan dhicitaan daahiran muuqdo cid walba iska arkayso aw khafiyan ama mid qarsoon halkan sheekh wuxuu ku yiri asbaabta hadda raddulxadiiska waxaa ka sababta koowaad waxa weeyaan insaqdun fi lisnaad in sanadkii aynu shardinaynay inuu mutasil noqdo oo aynu nidhi mutasilkuna waxa weya in raawi kastaa raawiga in raawi kastaa sheekhiisa uu ka maqla xadiiskaasi uunu soo gaadhay waa inay sogon tahay inaysa soo gaadheen ha wax kala wariyeen maaragtaada hadda waxa weeyaan wax kala maqleen labada raa waa inay soo gaadheen in la og yahay inay wax kala qaateen la og yahay sanadkii aynu sidaa u shardinay ayaa sakdi galay laba raawi oo aan isi soo gaarin ayaa wax kale warinaya ismabay soo gaarinba isku isku dabaqadba maaha ya muta isku casriba maaha saqdi baa meesha ku jira saqdigaa sanadka ku dhacay sanadku wuxuu qaybsamaa aw dee meel awal lisnaadku waa halka saxaabiga ku jiro saxaabiga kasoo bilow inuu sanadku awalka noqdo saqdigii galo iyo inuu sanadka bartankiisa galo iyo inuu aakhirka waxa weyaan galo farqi ma kala laha wuxba waa sakdi soo ma arti wuxba waa maxay waa sakdi in cidda maqani raawi qura noqoto iyo in ka badan ay noqoto in laba meelood laba raawi ka kala maqan yihiin iyo in meel keliya ay ka maqan yihiin waa isku mid iyadana waa sakdi waay inagu sakdigun baynu eegeyna hadda laakiin sakdigu noocuu yahay waa masale kale waa loo iman doonaa sakdiga maxaa sababay inuu sakdee sababay camdi iyo ukasid uu rawaadda qaarkood u kaseen warka oo rawaad baynu arki doonaa u kasaya inay laba raawi raawi udhexeeya ka saaraan inay hal raawi meesha ka saaraan deedna cilmi kale ay isku rakibaan marka waa waa camdi taasi waa ukas iyo inaanu qofku u kasine ay uga dhacdo maxay khalad sahwi ama waxa weeyaan qalad uu isku qalday ruwadda qaarkood isku qalday waay sakdigu wuxuu noqon karaa mid daahiroo muuqda oo maxaa ka mida ah sakdiga daahir ka muuqda sanad baa waxa weeye la soo arooriyey markaasaa sanadkii waxa uu ku dhammaaday saciid ibnu jubayr ama oo taabici ah ama xasanulbasri oo la garanayo inuu taabici yahay de qofka cilmiga u agoog uu garanayo inuu taabici yahay ama maxamed ibnu sirin oo la garanayo inaanu saxaabi ahayn oo taabici yahay ayaa nebi maxamed wax ka warinaya xasan albasra nebi maxamed wax ka warinaya ya saciid ibnu jubayr baa nebi maxamed wax ka warinaya wala nebi maxamed sal sanadkiisu duu soo socda wuxuu kusoo dhamaaday saciid ibnu jubayr markaasuu saciid ibnu jubayr wuxuu leeyay nebi maxamed sal alla alay slam saasuu sameeyey ama nebi maxamed sal alla alay slam saasuu yidhi saciid nebi maxamed buu soo gaadhay xasan albasri nebigu wuu soo gaadhay wasakdi daahira oo ciddii cilmiga ka ogoglihi ay garanayso laakiin sakdiga khafiga waa maxay sakdiga khafiga waxa weeye sakdi aanu garanaynin ilaa nin mutamarisa oo cilmigan garanaya oo xufaadiisii kamida mooyaane xufaadiisii kamida mooyaane oo maalan waxaa ku jira xadiiskii xadiiska wuxuu ku dhammaaday maalan qataade oo waxaan jeeda xasan albasri oo saxaabi saxaabada ka wax ka warinaya markaasaa culimadu waxay sheegeen xasan albasri inaanu saxaabigaa soo gaadhin saxaabiga hebel la edhaya xasan ismay arag taa dee nin mutamarisunbaa garanaya soo ma laakiin daahirka adigu markaad ka eegto xasanna waa taabici ninku wax ka warinayana maxay oo saxaabi dee waa iska horkeemaad u haysanaysa adigu laakiin ninkii cilmigan dhuuxay ee garanaya ee diraayada u lihi ya ee raggiisa ka midihi markaba wuxuu soo qaban saxaabiga waxba kamuu maqla xasan xadiiska fiihi fiihi cilat khafiya maarata waa miaal alwl kora asaqdu fi sanadi weeye wlmuraadu bihi inqiaacu silsilati isnaadi inay goodo weeye silsiladii raggu silsiladii sanadku inay goodo bisuquudi raawin bay ku go-aysa raawi inuu dhaco aw akara ama ka badan raawi keli wuu maqnaan karaa labaana maqnaan kara laba meelood bay ka kala maqnaan karaan oo saqdigu ka dhici kara camdan xaalo ay tahay kasid kasid ka dhacday min bacdi ruwaati ruwaadda qaarkood aw can kayri kamdin aw can kayri camdin ama midaan loo kasin sakdigaas safidiisu waxay noqon kartaa ima kasid iyo barheedh ruwaadda qaartoodu barheedheen ama wahmi iyo khata aan camdi ahayn sawaan waxaa isku mida kaana sakdu noqoya min awali sanadi sanadka bilowgiisa aw min aakhirihi sanadka aakhirkiisa aw min anaa'ihi sanadka bartankiisa wa sawaan kaana ahaya sakdigaas suquudan daahiran suquud iska muuqda xadiis baad aragtay imaam maalik baa nebi maxamed wax ka warinaya imaam maali nebigu soo gaar ha nebigu somu gaari suquudan daahiran aw khafiyan ama mid qarsoon ba marka kaas waa sakdun fi lisnaad athani sababta labaad aacnu fi raawi waa in raawiga la duro raawigii waxaa la durayaa ima fi diinihi wa amaanatihi wa ima fii dabdihi wa xifdihi raawigii baa la duraya raawigii xadiiska warinaya ayaa waxaa la durayaa cadaaladiisii iyo diintiisii ama waxaa la durayaa xifdigiisii iyo dabdigiisii wlmuraadu bicni waxa weyaan fi raawi raawiga in la tacniyo waxaa looga jeeda jarxuhu bilisaani in carabka lagu jariyo jarxuhu bilisaani in carab lagu jarxiyo iyo watakalumu fiihi in laga hadlo sawaan min jiha waxaa isku mid a ah, min jihati cadaalatihi wa diini xagga cadaaladiisa iyo diintiisa laga hadalya aw min jihati dabdihi wa ama xagga xifdigiisa iyo dabdiga iyo haynta uu cilmigii haynayo iyo wa tayaqudihi soo jeedidiisa tayaqudka waa maxay tayaqudka waxa weeye inaanu gaflatu saalixiin inaanu dhegweyn hayn waynu nin soo jeeday nin wax loo qarin karo waa inaanu ahayn nin wax loo qarin karo waa inaanu ahayn marka aacnu fi raawi naa maxay khulaasadiisu waxa weeye in raawigii la tacniyo oo cadaaladiisii iyo diintiisii iyo amaanadiisii la tacniyo ama xifdigiisii iyo dabdigiisa iyo soo jeedkiisa la tacniyo culimada qaarkood rawaadda qaarkood waxaa lagu jarxiyey oo ay ku jarxiyeen hebel cindahu kafla hebel waxaa aflo waa aflu leeyahay ama waa shadiid lkafla waa nin aada u dagan ay waa nin aada u dagan abu nucaym fadl bnu dukayn ayuu yaxya bnu maciin intuu u yimi sheekhiisu muddo ka maqnaa ayuu wuxuu doonay inuu hubiyo bal ninkaasi inuu nin soo jeedayaaiyo iyo in shookoodii intuu ka maqnaa kafla ku dhacday imaam axmed ala socdaa ku yhi waryaah war abu nucaym nin lagu ciyaaro maahe waar yaxyow joog waar yaxyow joog yay ma ukaadiya idinku idaaya saddex iyagoo u yimaadeen abu nucaym fadl mudukeyn majliskiisi isagoo fadhiya yaxya ibnu maciin wuxuu qaaday toban xadiisoo mise soddon xadiis ma hubo axaadiis buu qaaday axaadiistii sheekha ay ka maqleen kamida qaaraanay ka maqlin oon axaadiistiisi ka mid ahayn buu dhex dhigay dabadeedna abu nucaym fadl mudukeyn markuu yaxya axaadiistii akriyey intii axaadiistiisa ka mid ahayd waa garta intii aan axaadiistiisa ka mid ahayna aan isaga ku jirin marwiyaadkiisii iyo axaadiistii wariyey mar alaala markii la sheegay ya baa waxa soo qabtay ateenooyinka soo jeedu ah uu gartay marka uu dhegaystay markuu si fiican u taakuday waxaa la akrinayan inay axaadiistiisii hayn ayuu laad qaadayo laad aanu filanayn baa yaxye ku dhacay abu nucayf almidukeen waa xanaaqo waa ka kaca imaam imaam axmed baa wuxuu yaxye ku yiri miyaanan kugu odhan ninkani nin loo dhunto maahae adeerow faraha ka qaad bal hadda maxaad faa-iida hadda maaad faaid wuxuu yihi wuxu yay bnu maciin wallaahi la rafsatuhu axabu ilaya min safrati laadkuu ilaaday baan maanta ka baan ka jecelahay safarkii dhammaanaynu soo galnay saa waxaan hubsaday abunacaymnin lagu ciyaari kara inaan ahay ya abunacaymnin lagu waa meeshay xufaa kaa leeyihin muxadisiintu wa soo jeedka uu soo jeedo ninka muxadiska kala garanayo wixii marwiyaadkiisa ahaa iyo wixii aan marwiyaadkiisa ahayn ha ragga qaarkood baa dee wax walba loo geliyey kutubtoodii iyo loogu dhex daro dee iska gurtay <laughs> deedna lagu lagu jarciyey fulanun luqina fatalaqana hebel waxbaa waxbaa loo dusiyo uu iska qaata ya ragga qaar bay la kacday hmm marka saas khulaasat kalaam waa maxay waxaad ii haysaa asbaabu raddi lxadiid laba mid bay isugu noqotay imaa saqdi sanadka dhacay oo itisaalkii laga waayey wa imaa tacni fi raawi oo raawiga la tacniya xagga cadaaladda iyo iyo dabdiga iyo xifdiga iyo tayaqudka iyo soo jeedidda waay halkaasi ayuu sheekhu wuxuu ka gelayaa laba halkaa waxaynu ku daraynaa labadan sababood inuu xadiisku dacfi galo ama daciifuu noqdo labada midkood baa ku filan hadday labaduba isku biraanna kaba sii daraan aragtaad hadday labaduba isku biraanna kaba sii daran de waanigaa kule ninkii meydku ka dhacay muxuu yidhi hadduu sii go-ay haddii laba labadii cilaba isugu tagaan dee xaalku waa hadduu sii go-ay waad fahanti ma yani wuu ka darnaanaya marka cillad keliyii ay ku sugan tahay wuxuu halkan ka geli doonaa mualifku xafidahullah labada nooc inuu kala inuu fasilo inuu inuu tafsiiliyo wasaqdun fi lisnaad maxaa looga jeedaa anwaacdiisii acnun fi raawi maxaa looga jeedaa anwaacdiisii saas wey kitaabkan sidaad ka aragtaan macluumaadkiisu barhba barhka kale ku dhisan soo ma barhba barhka kale ku dhisan cilmiguna waa caynkaas cilmigu waa sidii guri la dhisay a marka haddaad maalmaha qaarkood jarto dee adigoo dhowr lebani ka maqan yihiin sekada aad ku jirto ya ayaad hadhowta is odhan doontaa sekada ka sarreysa fuul miyay suurtagelaysa a xagaldaac baa markaa kugu dhacay iyo inaad inaad fahmi weyno waxaa laga laga hadlay waxaa laga hadlay halkaasuu darsigu maanta inoogu joogaya subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk